رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad الصاalixiin iyo baabkii rajada wacan abi najiix ama najiixi camr bni cabasata bifatxi اlcayni walba wa can abi najiix camar bin cabasata cabasa waa bifatxi اlcayni walbaa cabasa in markaa la yidhaahdo assulami ee reer sulami ahaa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa wa ana anigoo fi ljaahiliyati jaahiliga ku sugan anigoo weli islaamkiina aan gelin oo jahli ku sugan adunnu mid maleeya anna annaasa dadku calaa dalaalatin baadi inay ku jiraan dadku inay baadiyaysan yihiin ayaan arkahayay buu yidhi anigoo weliba jaahilnimo ku jira wa annahum ayagoona laysuu calaa shay-in inaysan shay dushii ahayn waxba inaysan haysanin wa hum ayagoona yacbuduuna alawfaana asnaamtay caabudayaan nin dhagax caabudaya qori ilaah ka dhiganaya ma shay dushiisuu ku taagan yahay waa maya ayaguna inaysan shay dushii ahayn ayaan markaa malaynayay fa samictu waxaan maqlay birajulin nin bimakkata maka ka soo baxay nin maka ka soo baxay ayaan maqlay buu yidhi yukhbiru sheegahaya oo khabrahaya akhbaaran akhbaar iyo hadalo oo nebinimo sheeganaya oo hadal dhahaayo akhbaar sheegahaya ayaan maqlay faqacadtu waxaan ku fadhiistay calaa raaxilatii gaadidkeydii mar allaala markii aan maqlay nin ayaa maka ka soo baxay gaadiidkaygii ayaan ku soo fadhiistay faqadimtu waan u soo galay calayhi ninkii maka ka soo baxay ee la sheegayay dushiisa ayaan ku soo galay fa idaa rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam waaba rasuulkii ilaahayda waaba nebi muxamed oo mustakfiyan isqarqarinaya nebi maxamed oo dhuumaalaysi ku jira oo isqarinahaya waaye juraau calayhi qowmuhu qoomkiisuna ay ku dhiiran yihiin qoomkiisana ay ku dhiiran yihiinoo ay saydaraynaayaanay rabaan inay ka hortagaanay isku taagtaagayaan fatalattaftu waan u xeeladaystay waan xeeladaystay buu yidhi fatalattaftu waan u xeeladaystay bacdamaa asagana isqarinaayo dadkuna ay ku dhiiran yihiin cid kasta oo raadinaysee la arkana la qabanaayo waan u xeeladaystay xataa daqaltu ilaa aan u galay calayhi korkiisa bimakkata ilaa aan maka ugu galay faqultu lahu waxaan ku idhi maa anta maxaa tahay adig maa anta kumaa tahay qaala wuxuu ii yidhi ana nabiyun nebi baan ahay allahu akbar nebi ayaan ahay buu ii yidhi ana anigu nabiyun nebi ayaan ahay wamaa nebiyu nebi muxuu yihi waa maxay nebi qaala rasuulku wuxuu yidhi arsalanii allah ilaahay baa isoo diray subxaana wa tacaala arsalanii allah ilaahay baa isoo diray qultu waxaan idhi wa ayu shayin sheegee buu arsalaka kula soo diray muxuu kula soo diray ee ilaahay subxaana wa tacaala taasaa markaa weydiiyey wa ayi shayin shaygeebuu arsalaka kula soo diray muxuu kula soo diray qaala rasuulku wuxuu yidhi arsalanii wuxuu ila soo diray bisillati alarxaami qaraabada in la xiriiriyo wa kasri alawfaani asnaamta in la burburiyo wa an yuwaxad allah in ilaahay la keli yeelo oo la waxido laa yushriku bihi shakrigii la caabudo cidnana aan markaa loo shariig yeelin qultu waxaan idhi buu yidhi faman macaka calaa haadaa yaa micigaaga kula ah arrintaa yaa kula waafaqsan oo laguu soo diray oo mici kula ah oo hadda ku waafaqay qaala rasuulku wuxuu yidhi xur iyo wa cabdun addoon iyo xor labadaba qof xor ah iyo qof addoon ah wa macahu yowmaidin maalintaa rasuulka micigiisa waxaa ahaa abuu bakrin wa bilaalun radia allaahu canhumaa abuubakar iyo bilaal ayaa markaa la joogay rasuulka markaasuu ula jeedaa qofka xorka ahna abuubakar cabdiga iyo addoonkana bilaal xor iyo cabdi labadaba wa macahu waxaa micigiisa ahaa nintaa rasuulka oo la joogay abuubakarin abuubakar wa bilaalun iyo bilaal abuubakar iyo bilaal ayaa markaa micigiisa ahaa ayaa la joogay macnaha oo abuubakarna wuxuu ula jeedaa waa qofka xorka ah qofka addoonka ahna bilaal ayuu markaa ula jeedaa marka taas ayaa micigayga ah buu yidhi abuubakar iyo bilaalna micigiisay markaa ahaayeen faqultu eh, waxaan idhi innii anigu muttabicuka waa ku raacay anigana kii ku raacaya ayaan ahoo diintan qiimaha badan ee wanaagga badan ee aad ee aad la timid ayaan anigana kuu raacay mutabic baan kuu ahay mid ku raacay qaala rasuulku wuxuu yidhi innaka adigi ama awoodi kartid daadika arrintaa iracdo yowmaka maalintaada haadaa ee tan ah annagii dhulka ku dhalanay dadkeennii ahaa xigtadeennii ah ayaa ka baxsan lah adigoo koyta ah oo maka bannaanka uga yimid si xalkaagu noqonayaan ma awoodi kartid maanta ma ku dhici kartid maanta innaka adiga lan tastatiica ma keri kartid daalika arrintaa inaad si cad ah ii raacdo yowmaka maalintaada haada ee tan ah alaa taara miyaadan arkaynin xaalii iyo waxaala naasi xaalka aan ku suganahay iyo dadka xaalkooda dadka iga soo horjeeda xaaladda iyo dhibka ay ku hayaan islaamkii muslimiinta aniga xaalkaygana sow uma jeedid ama wasi dadka xaalkooda dadkii i raacay dhibaatada ay markaa ku jiraan walaakiin laakiinse irjic iska noqo ilaa ahlika ehelkaaga u noqo irjic laabo oo noqo ilaa ahlika ehelkaaga u noqo fa idaa samicta bii haddii aad imaqasho qad dahartu inaan guulaystay oo aan kor noqday fa'tinii ii imow ii imow buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam xeeladda inaan laga tegin arrinta meesha taalla in la miisaano si kastoo duruufi qofku ay ku saamaxda ama ay ku qabata inuu islaamka ugu camal falo waa lagama maarmaan bax ehelkaaga aad bax gurigaaga ku noqo isaga dhex malow maanta ma awoodi kartid islaamkaartu inaan adkaaday oon guulaystay fa'tinii markaa ii imow qaala wuxuu yidhi fadahabtu ilaa ahlii ehelkeydii baan aaday fadahabtu waan baxay oo ilaa ahli ehelkaygii ayaan aaday buu yidhi waqadima rasuul allah rasuulkii allana wuxuu soo galay almadiinata magaaladii madiina wa kuntu waxaan ahaa aniguna fii ahlii ehelkaygaan isaga dhex sugnaa fa jacaltu waxaan guda galay atakhabbaru alakhbaara inaan takhaburo oo aan raadraadiyo akhbaarta iyo wararka maxamed iiga warrama xaalkiisu waa xagge xaggee buu joogaa weli ma la dhibayaa dadkii ma ka guulaystay aniguna takhabur baan ku jiraadinayo alakhbaara akhbaarta inaan dabagelgelahayo wa as'alu annaasa dadkana aan weydiinayo xiina qadima almadiinata markii madiina uu soo galay markii magaalada madiine uu soo galay inaan dadka weydiinayo xataa qadima ilaa ay soo galeen nafarun koox oo min ahli ehelkayga ka mid ah almadiinata madiine ay ka yimideen qole ehelkaygii iyo dadkii aan la degganaa ka mid ah ayaa madiine ka yimid fa qultu waxaan idhi maa facala haada arajulu ninka muxuu sameeyey iiga warrama bal maa facala maxaa xaalkiisu yahay waaye haada arajul ninkaa alladii qadima almadiinata madiina soo galay qaaluu waxay ii dhaheen annaasu dadku ilayhi xaggiisa siraacun way u baa loo aadayaa aad baa loo rumaynayaa aad bay dadku u taageersan yihiin aad baa loogu degdegayaa xaggiisa annaasu ilayhi siraacun ay u degdegahayaan waqad araada waxay dooneen qowmuhu qoomkiisii waa reer makee qatlahu dilkiisa inay dilaan bay dabkiisu damceen falam yastatiicuu daalika wayna awoodi waayeen inay dilaan bay qoomkiisii damceen wayna kari waayeen faqadimtu almadiinata madiinaan soo galay buu yidhi markaan intaa maqlay anna waa soo baxay oo magaaladii madiina ayaan soo galay fa dakhaltu calayhi nebi moxamed korkiisa ayaan u galay fa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow yaa rasuul allah yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow atacrifnii may garanaysaa ma i taqaanaa rasuulkii ilaahay noo soo dirayo qaala nacam haa qaala nacam haa waa ku aqaanaa buu yidhi maxaan kuu garan waayey anta adigu alladii kii sowmatihi ama kii baa tahay anta adigu alladii kii baa tahay ayaa tahay laqiitanii igula kulmay bimakata maka sow kii maka aan ku kulannay ma matihi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan dhahay yaa rasuula allah macnaha adigu waxaa tahay kii maka aan ku kulannay qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow akhbirnii ii sheeg camaa callamaka allaah wixii ilaahay ku baray wixii ilaahay ku baray ii sheeg oo ibar oo wa ajhaluhu aniguna aan jaahilka ahay waxaan anigu jaahilka ka ahay oo aan garanaynin adigana ilaahay ku baray ii sheeg akhbirnii can asalaa salaadana wax iiga sheeg akhbirnii ii khabar can isalaati salaada xaggeeda qaala wuxuu yidhi nebiga saltuku salaata subxi salaadii subxeed duko salaada subax duko uma qsud ka joogso marka ha tukan salaad kale can isalaati salaad xaggeeda ka istaag xataa tartafica ashamsu ilaa qoraxdu ay kor u soo noqoto qiida rumxin war maxleh waran in la eg ilaa qoraxdu kor u soo baxdo salaada subax marka la tukado salaad la tukan karaaye ma jirto ilay qoraxdu soo baxdo qayb iyo wax la mid ah rumxiga iyo waranka ilaa heerkaa qoraxdu ay kor u soo baxdo ha tukani fa innahaa maxaa yeelay tatalicu way qalataa xiina tadlu marka ay soo baxayso bayna qarni shaytaani shaytaan labadiisa geesood dhexdeeday ka soo baxdaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam xilligaa ay qoraxdu soo dhalanaysay fooda soo bixiso waxay ku soo baxaysaa laba shaytaan labadiisa geesood dhexdooda waxiina idin wakhtigaasna yasjudu lahaa waxaa u sujuuda qoraxda alkufaaru kufaarta u sujuude qolada qoraxda caabudo ayaa u sujuuda sideedood oo shaydaanna dhexdiisa uga soo baxdaan waxa suuragal ah markay qoraxdu soo baxayso iyo markay sii dhacaysay godku qayb gasho waynoo imaan doontaa xilligaana lama tukadee waxaad dhici kartaa in loola jeedo shaydaanku bacdamaa xilligaa kufaartu ay u sujuudayaan shamsada iyo qoraxda inuu asagana sa isugu aadinayo si dadka qoraxdii loo sujuudahay oo kale asagana saasoo kale uu sujuudda markaa u helo idan joojiya salaada ha tukanina uma ka bacdi sun tuka buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam xilligaa marka la gaaro oo ay qoraxdu soo dhalato duko fa ina asalaata salaadu mashhuudatun waa tu la soo xaado mashhuudo ah maxduura oo lasoo xaadire xilligaa salaada waa mashhuud way mid mid shaahid ah waa maxduuroo malaa'igtii baa soo xaadiraysa way imaanaysaa waxaan imaanaya meesha ee kuwii markhaati kacahayay qofka tukanaya yay u markhaati kacahayaan uma salli tuko duko fa ina asalaata salaadu mashhuudatun waa tii mashhuudoo lagu marag furahayo maxduura waa kii lasoo xaadirayay malaa'igtu imaanaysee duka wad xataa yastaqil aldillu birumxi ilaa harka uu ahaado rumxi macnaha waranka ilaa shay kasta warankiisa oo markaa la ekaado waxaa loola jeedaa ilaa uu yastaqil noqdo ee uu gaaro dilliga meesha ugu dhow waa gaaya naqsi ah meesha ugu nuqsaansan way ilaa uu la ekaala dilliga rumxiga macnaha waranka waranka marka saa loo taago markaa la sinaado ilaa heerkaa laga gaaro duka umnaqso ka gaabso oo ka joogso xilligaa can isalaati salaada waa marka ay qoraxdu bartamaha taagan tahay intaysan zawaalka weli aadin ee kibadi sanaa beerka inta dhexsamada dhexdhexaadkeeda ay qoraxdu markaa timaado waktiga noocaas ah ka joogso marka meeshaa la gaaro macnaha uma qsur can isalaa fa inahu maxaa yeelay xiina idin wakhtiga tusjaru jahanama la quriyaa allahu akbar jahanamaa la shidayaa oo aad loo hurinayaa joojiya salaada fa idaa aqbala alfayl hadduu soo qaabilo hooskii oo zawaalka la gaaro oo shay kasta hooskiisa uu dhinac u baxo uu soo qaabdilo hooskii fasalli tuko fa ina asalaa mashhuudatun maxduur waa mid mashhuudee la xaadirayo lasoo xaadirayee lagu marakacayo xataa tusalli alcasra ilaa casirka aad tukata war salaad waa tukan kartaay markaad casir ka dukato tuma qsur ka gaabso haddana oo ka joogso can isalaa salaada oo casir marka la tukadana gadaasheeda salaad ma jirto ilaa qoraxdii ka dhacda xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ay dhacdo fa innahaa maxaa yeelay taqrub waxay ku dhacaysaa bayna qarna shaytaani shaydaan labadiisa geesood dhexdooda waa hadda soo tilmaannay waxiina idin wakhtigaana yasjudu laha alkufaaru kufaarta u sujuudeen marka ilaa heerkaa laga gaaray qoraxdu ka wada dhacdo ha tukanin qaala wuxuu yidhi ninkii faqultu waxaan idhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow falwuduu waysqaadkana xaditnii canhu iiga waran xaggiisa waysqaadkana bal ii sheeg qaala wuxuu yidhi nebiga maa minkum idinka mid ma ah rajulun min naagna waa la mide yuqaribu wuduu'ahu loo soo dhoweeyo waysaqaadkiisa wowga haddii la kordhigo wadu' haddii la yidhaahdo waa biyaha lagu waysqaato wayse qaadkiisii ayaa lasoo xaadiriyo waa loo soo dhoweeyey oo fayatamadmadu luqluqda wayastanshiqu sanbaarsadaa fayastanfiru haddana siimiya istinfaarka waa sanka marka biyaha inta lagu jiido haddana laga soo bixiyo ilaa hadduu jiro qof biyihii wistaad ka kaystay luqluqday sandaarsaday soo siimiyey kharad waxaa soo daadanaya oo ka dhacaya khataayaa wajhihi wejigiisa dembiyaalkii uu galay iyo wafiihi afkiisa qaroogiisana kullidhulkay ku soo daadanayaan dembiyaalkii uu ku galay uma intaa kadib idaa qasal marka uu dhaqo addoonka wajhahu wejigiisa kamaa amarahu allah sida uu ilaahay u amray uu u dhaqana ma jiro ilaa kharat waxaa soo daadanayoo cubancubanaya khataayaa wajhihi wejigiisa gafafkii uu ku galay min ataraafi lixyatihi garkiisa darafyaalkooda yay ka soo qubanayaan maca almaa'i biyaha micigooday lasoo qubanayaan uma kadib haddana yaqsilu yadayh labadiisa gacmood uu dhaqo ila almirfaqayn ilaa xusulada laga gaaro ilaa qarad waxaa bahoobanaya khataayaa yadayhi labadiisa gacmood ku galay min anaaniyihi xibnihiisa macalmaa bay la soo qubanayaan anaamisha waa faraha xibnahooda waa faraha foodooday la soo qubanayaan biyaha iyo dembigaas la soo daadanaya uma haddana yamsaxu uu masaxo ra'sahu madaxiisa ilaa qarad waxaa hoobanaya ataayaa ra'sihi madaxiisa dembiyaalkii uu ku galay min atraafi shacrihi timihiisa tarafyaalkooday lasoo qubanaya maca almaa'i biyaha micigooday la soo baxaya uma yaqsilu ma dhaqa haddana qadamayhi gomdihiisa ila alkacbayn ilaa laga gaaro anqawyada ilaa kharad qataayaa rijilayhi labadiisa lagoo dembiyaalkoodii baa qubanaya oo waa soo baxaya khataayaa rijlayhi min anaamilihi farahay la soo baxayaan maca almaa'i biyaha macigooda fa in huwa haddii qaama uu istaago oo fasallaa uu tukado ilaahay uu mahdiya tacaala amarkiisa sarreeye wa afnaa uu ammaano calayhi cala allah uu ammaano oo wamajadahu uu sharfo u weyneeyo biladii kii ilaahay uu ku ammaano ku weyneeyo huwa asagu lahu ahlun ahl uu u yahay oo wafaraqa uu u faaruqo qalbuhu qalbigiisa lilaahi tacaala wax kastoo adduun iyo shaki ka bixiya dhammaan uu wax kasta u faaruqiyo ilaahay dartii ila insarafa wuxuu ka soo gadoomaa wisqaadka min khatii'atihi dembiyaalkiisa ka hay'ati yowmi waladatu ummuhu sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale asagoo markaa ah waa xadiid cajiib badan oo rajo badan faxaddaa camar ibni cabasa wuxuu u sheegay camar ibni cabasa bi hada alxadiid abaa umaama oo saaxiba rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay saaxiibkii ahaa faqaala lahu abuu umaama wuxuu ku yidhi yaa camar ibnu cabasatow undur ka fiirso maa taquul waxaad dhahayso war xadiiskan intaasoo bishaaro sheegaya waysqaad keligii intaasoo xasanaada lagu helaayo war ka fiirsa amuusan jirin undur maa taquul fii maqaamin waaxidin hal boos keliya yuctaa lagu siinahayo haada rajul ninkaa intaasoo ajir ah war ka fiirsamaad si kale u fahamtay faqaala camar wuxuu yidhi yaa abaa umaamata abaa umaamow laqad kabirad waxaa weynaaday sinnii da'day war niyahow da' baan ahay wa raqqa waxaa jilcay cadamii lafahaygana way dabceen waqtaraba ajalii wakhtigaygii ajashaydiina way soo dhowaatay wamaa bii xaaja danka malihi an akdiba cala allahi tacaala inaan ilaahay ka been sheego subxaanah wa tacaala wuxuusan ilaahay dhihin waa dhahay inaan dhaho anoo xilliga jooga danigama sugnaanin walaa calaa rasuuliillaahi rasuulka allaba low lam asmacahu haddaanan ka maqli lahayn min rasuuliillaahi rasuulka alla xaggiisa ilaa maratan aw maratayn aw alaaa ilaa hal mar labo saddex xataa cadda ilaa uu tiriyey sabca maraatin toddoba jeer maa xadadtu abadan bihi weligayma sheegi lahayn buu yidhi walaakiin samictu waxaan ka maqlay rasuulka akara min dalika intaa wax ka badan rawaahu muslim qowluhu uu yidhi jura calayhi qowmuhu huwa bijiim madmuumah jiim la goday baa la akhriyaa juraac wabilmad calaa wasni culamaaday miisaan la tahay ay jasiruuna waaye mustaqiluuna hayru haa'ibiina saasaa loola jeeda waa kuwa ku dhiiran ku dheedheeraanaya aan ka heebaysanayn rasuulka saasay ah rawaahu alxumaydiyu wuxuu wariyey xumaydi iyo wakayruhu xiraa bikasri lxaa xa la hoos dhigay almuhmala ee la dhibco tahay waqaala macnaahu khidaabu dow qam wa hamin waaye asagoo aad khidaab u ah rasuulka murug u saaxiib ah iyo dhibaato qad ciila sabaruhum bihi uu dheeraaday sabarkooda asaga xataa atara fii ajasaamihi ilaa uu raad yeeshay oo uu raadeeyey jasadkooda min qowlihi hadalkooda uu yidhi waaye xabibun jismuhu jirkiisii yaxraa idaa naqasa min alamin aw qammin macnaha qofku markuu xanuun iyo murug jirkiisa uu la nusqaamo ayaa la yidhaahdaa xariirun jismuhu macnaha xiraa marka la yidhaahdo ayagii oo dhan baasay ula tacaalayeen ay qumnigii iyo murugtii iyo in badan ay ku daba socdeenay u sabrahayeen oo ay lahaayeen waxaanu idinka joojiyo yaa jasadkoodii isbedelay waa haddii xiraa la jiib haddii la akhriyo sidaan soo marnayna way ku dhiiranaayeen ayaa markaa loola jeeda iyo wanaxwi wixii la mid ah wsaxiix sida fiicane saxiixa annahu biljiib waa in jiib la akhriyo qowluhu ui rasuulka sal alla calayh wasalam bayna qarni shaytaani ay naaxiyatay ra'si baa loola jeeda madaxiisa labadiisa dhinac waalmuraad muraadkana waxaa laga wadaa almuraad muraadkana waxaa loola jeedaa atamfiil waay macnaa annahu asagu xiinaidin wakhtiga yataxaraku shayqaanu shayqaanku wuu xarakay iyo wuu isdhaqaajinaya iyo washiicatahu inta la jirtada wayatasallatuuna markaasay isku dheeraynayaan waxay isku aadinayaan shamsada owru uu yidhi yuqarib wuduu'a macnaha waxaa laga wadaa yuxdiru almaa biyaha lasoo xaadiriyo alladii biyahaasoo yatawada'u bihi uu ku wayse qaadanayo wa qowluhu uu yidhi ilaa kharad qataayaa huwa bilkhaa'i lmucjama waa kha'la dhibceeye ay waxaa laga wadaa saqadad waxaa daadanaya oo hoobanaya dembiyaalkiisa wa rawaahu bacduhum waxay wariyeen jarad biljiin walsaxiixu bilxaa laakiin sida saxiixa bilkha waaya dheh in kha laga dhigo layidhaahda ilaa kharad wa huwa riwaayat ljumhuur waana jumhuurta riwaayadeeda inkhaa laga dhigo wa qowluhu uu yidhi fayanqu ay yastakhriju maa fii anfihi min ada uu soo siimiyaa laga wadaa uu ka soo bixiya wixii wasaq ah ee sankiisa markaa ku jiray wanufq waa tarfu lanfi waa sanka darafkiisa markaa loola jeedaa meeshaasaa markaa la yidhaahdaa wa can abi muusa alashcari can ilnabiyi sal alla alay wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga idaa araada allah hadduu ilaahay la doono tacaala amarkiisa sarreeyey raxmata ummatin ummad naxariis hadduu la doono qubida nabiyuha nebiyaha nebigeedaa la dilaa oo la qiboodaa qablahaa ayda horteeda haddii ilaahay ummad naxariis la doono ayagoo joogaa nebigooda la dilaa ummatu maxamed oo kale fa wuxuu uga yeelaa lahaa ayada ummaddii faradan ceelalyow mar allaala marka darka xoolaha loo wadaayo biyocabka mid baa laga sii hormariyaa darka usii diyaariya biyaha xowdka uga sii shubaa xooluhu ayagoo socdoo wuxoodu diyaar ah yay tagaan markaasay ka cagaan farad baa laydhahdaa waa ceelalyow ummadda nebiga ceelyow buu u noqonayaa mid u sii hormaray iyo wasalafan salaf mid qoreeya bayna yadayha horteeda waidaa araada haddiise ilaahay uu la doono halakata ummatin ummad halaageedana ummad halaageeda hadduu ilaahay la doono cadabahaa ummaddaa wuu cadaabaa waa nebiyahaa nebigeeda oo xayun markaa nool nebigeeda oo nool ayaa markaa la halaagaa fa ahlakahaa wuu halaagaa ilaahay wahwa asagoo xayun nool yanduru fiirinaya oo eegaya fa aqara markaasuu ku qaboobsanayaa caynahu in ishiisa bihalaakiha halaagooda xiina kadabuuhu markii ay beeniyeen wa casaw amrahu amarkiisana ay caasiyeen rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey oo ilaahay hadduu ummad cadaab la doono nebigeeda oo nool baa la halaagaa markaasuu ku indha qaboobsadaa nebi walbana saasuu ahaayo qoomkiis wuxuu ku oran jiray fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin asagoo u jeedaa lagu dulciqaabi jiray amaa ummatu muxammed ilaahay nebigii ayuu u hormariyey ayagiina way joogaan celalyou baa markaa looga dhigay taasi waa naxariis ilaahay ummadda uu markaa siiyey baabu fadlu raja baanu gelaynaa rajay ahayd laakiin rajada fadliga ay leedahay ayaanu qaadan doonnaa duruusta nagu soo socotaa wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala tacaala